hamadii oo hamadii ahayd oo nijaaska ahayd hadday kiisha ugadoonto daahir noqonaysaa wakadaa waxaa lamida hamadii hadii kiisha noqoto waxaa lamida haddii orax laga soo guuriyo oo hoos loo guuriyo oo saa isku siishiyoodana waa lamid wacagsihiina sidii waaye haddii yani oo hoos laga soo guuriyo oo orax la keel fi asax khamro intaa maxaa yeelay khamra maxaa la ay ahayd khamra nijaas haday siihi yani barkeed waxaa laga suubiyaa cinabaa laga suubiyaa amada barkooda waxaa laga suubiyaa tama barkeeda waxaa laga suubiyaa ratab baa laga suubiyaa calaa kulli xaal kaasi iyo biihii lagu miici amrun waaye kalbigii nijiis ahay walow muxallam ahaado yanii khamrada xaaraam ahashadeedii ilaahay qoolkiisa loo inama alkhamru walmaysaru walkhinziiru ilaa maxaa laga gaari iyo inta inta khamsiirka nijis waaye khamradii nijis waaye oo khamsiirka qur'aanka maku imaanina yani usigaaka xaal xun kelbiga waa ka xaalsan yahay maxaa yeelay balaba haalaysto anjiir dadna malala haalaysto khabradiisii kiyaawdi waa eh. la soo sheegi sulceen ilaa abrun tahallad ilaa la yaalo fain qulilad hadii lasii fiyeeyo oo macnaa la macaaneeyo biarxi hayin hay rigiisa macaaneeyo falaa madaahir naqaayo madaahi hadii oo khamradii khamrada aheyd waxyaalo fiiska dhigaayo dawooyinaa jiraan oo hadda badanaan gaala waa isticmaalaan amrada markay daahdo waaba iskaysudgalaan khalaaioo dhan saasay daahir mala rahaayo maxaa yeele waa la tiikiyeeyey shay inceena lagu daray nafteeda disiyo daahir waay haddii la sii sheegay daahir maaha gabagabada inta waay basalka haddii la waa tiisiyo baxayeysaa buuqa kuleel haddii la dhexgeliyo kuli adi waxyaalkaas mudaro yani daahirku malaayayso fainkulilad hadii la siifiiyo macnaa la macaameeyo bidarxi shayin falaa ma daahir naqayayso ujifulceen oo daahir naqahaaya kamradii siifiyoodiga yani waxaa lamid ah hadda wajilbi najisa bilmawti asado dadaa yani aa beri ani waa iskaan saa kaftaa iskaas yaraan inikane alla badaxin allahu walaa yahuru ma oho walaa yahuru ma daahir ahaado nijisul ceynkii oo nijaasi ma daahir ahaa ilaa kamrun kamra maaha wailaa jaldin walaa yahuru ma daahir ahaado nijisul ceynkii oo nijaasada ahayd aankii nijaasada ahayd shaygi caynkiis nijaas aamani madaahir ahaado ilaa xabno xabla maahane wailaa jilbun wailaa jilbun maxaal maahane maxaa kaasoo majisa nijaaseeye bilmooki dhamasha ku nijaaseeyey maxaarkaasoo najis oo najisa nijaaseeyey bilmooki moodku maahane madaahir ahaado kala dhaaraayo ma macnaha waxa waaye makaarkii oo makaarka ahaa oo kunijaasoowey may kunijaasoowey mabaharna kahaayo kay entiis nijaas ah entiisi ahaa mabaharna ka karo ilaa khamron khamr maahan wailaa jildu makaarki maahan makaarka aasoo ah najisa nijaasoowey bilmuusi dhamas ku nijaasoowey makaarkii haddi sabkii laga soo siiqay waa nijaasoowey kii xalaasha ahaay loo injeelin eri maqaarkoodii hadday baktiyaan waa nijaas ceynkii nijaas waaye madaahir waa kala maqaarkaasi waxaa ku daahirnaqahaa yani waasoo sheega ceynkiisii dakidka muku nijaasa waayo dakidka nijaasa waayo masalan geeli lo-di erigii yani haddiis ay nool yihiin oo la gowraco xalaalay ahaay daahirnaqahay xalaalay ahaayeen laakin haddii dhintaan waa nijaasa waaye iyo waay asalkiisba nijaasa oo ah, yani xayawaan kulligii daahiras ahaaye waan soo qeydini xayawaan kulligiisi daahiras ahaay yani wax oo ma ahayn eygi khanziir waxaan ahayn daahira ahaayeen eygi khanziir waxaan ahaynbe daahira ahaayeen ilaa yani wax aynkii nijaasa waan soo sheegnay ka soo waranay waxaa ahaa yani ay iyo khanziira ahaayeen ay iyo hanziir madaahirna kahaayaan asalkoodi cayntooda nijaasa ahaayeen madaahirna kahaayaan si laga yeelo haddii bad la loo soo laho madaahirna qahaayaan haddii la guyo oo babas la yeelo oo la gediyo ay gadoomaan oo yani bidci kudcaan ka gadoomaan sidii la waayo sanbasay dhahdaan madaahirka kahaayaan yani ceyntooda mijaajkii ah wax ceyntiisii oo oo daahir la kahaayo khamradii hadiisiisiyo o lama le waayo iyo makaarkii baktigii makaarkiisii baktigii makaarkiisii oo magaciisii hadii oo oo magaciisi lamagdooyo usawaa daahir la bakti maxaa waaye waxiey iyo anziir aan ahayn farcooda aan ahayn i anziir aan ahayn yani najisa bilmoti sheeka asiri waxaa loo ixtiraazi waay xaala xayaatihi najis ahay taasaa laga ixtiraaza najisa bilmoti waay noolashadiisii nijaas ah laga maxaa waaye w nool oo noolahay oo nijaas ahay e waaye anziir waaye kawaas baab dahaaran xaal xayaati ninkisa ahaay baab dahaara xaywaan kuliis daahir waa ilaa kalbon khansiirna kuli marka iidiya qasmeen ah yani qasdi oo dabxi iyo dabxi la-aanbe gora iyo qalid iyo qalid la-aanbe yani oo hadii laal hadii laqalinbe oo yani gora xalaal naqahaayo ko oo magaciisa hadii laqalo iyo hadii laqalinbe nijaasa ah oo xalaal naqahiin iyo ko hadii laqalna xalaal naqahaayo masalan ama jildigii oo marku nijaaseeye xayawaankii oo la cunaayo oo aan la cunayni xaggiisii ahaaday liyaaxii makaarkiisi dameerkii makaarkiisi dameerkii faras yani maroodigii waxyaabahaa kulli waxay ku dhahay markaa makaarkoodii mala cuno hilibkoodii laakiin hadday mug ay ku nijaaseeyaan iga ikoo nool xalaal daahir waayo ikoo nool daahir waayo laakin hadday dhintaan iyofil cunaayo hadday dhinto lama dabe hadalka ma aha waxaa cunaayo iyo waaa la gowracayo loo moode bahaara loo wadaaye yani haddii dhintaan kuwaa kulli bakaarkooda waa nijaasowa caynkiisa nijaasooweysa caynkiisa nijaasa ay naqayeysaa kaasne ma daahir naqahaayo ilaa waasuma aad ku daahir naqahaa magdayn aad ku daahir naqahaa magdayntii aad daahir naqahaa hadii la magdooyo daahir waaxid laa yafir ma daahir noqdo ilaa jildo maahan jildigaas oo magaciisii najisa nijaaseeye banuudka nijaaseeyey fayadhiru waa daahir naqahaa bakaarka waa daahir naqahaa bidabarihi magdoontiisa ku daahir naqahaa macnaa doorin aku daahir naqahaa doorin bisabahi awrdeyntiisa ku dhahay maqahaa daahirihi daahirkiisa dhahay maqahaa wakada waxaa lamid ah baabinu zigrisa taas oo kale way almashhuuri manaa qabano mashhuuri qoolka mashhuurka haddaan qabano wadaha haa <clears throat> Mm-hmm. hadda sheeka meha maaa daahirkiisi iyo baadilkiisi waa daahirna kahaaya waxaa loo bida baqihi maqdeyntiisi waa ku daahirna kahaaya fayabhuru waa daahirna qabaa bida baqihi wailaa jald lmakaar mahine makaarkaasa oo najisa nijaaseeyey fayabhuru waa daahirna qabaa makaarkaasi bidabihi maqdeyntiisi ku daahirna kahaa maqdeyntiis oo ku daahirna kahaa maqdoomigiis oo kudhaha walo yani oo magaciisa wax maqdoohaayo akurido maqdoohi intaa dalaal akurido baadin akuri daahiri abaah noqdaa baadin baatinkiisa abaah noqdaa xadiidkiya u daliila suubana caleyh salaatu asiri ayumaa ayumaa ihaabin ayumaa ihaabin aymaa ihaabin maar aymaa makaar oo aymaa ihaaba makaarkiisa ahaado oo magaciisii guddiga la magageeyey xadiiskii waaye waa dahora waa daahir ahaaday ay makaab oo la magageeyo dahora waa daahir ahaaday waa daahir ahaaday yani waa daahir ahaadi waxaas ku daahir ahaade makaarkaasi bilixaalati air ahaada macnaha xadiis waxaa loowada bidx xaalati doorin asu daahir ahaadaa gedinkaas oo meydka lgu gediya asu daahir ahaadaa hadda waxaan rabaa hadda mea maaa yani yaduru bidabqihi aahiri wakadaa batinihi cala lmashhuuri magdayna asku daahir ahaada gedina asku daahir ahaada izaala kuma ahaadee fil ixaalati asku daahir ahaada hadda waxaan rabaa inaan suureeyo daahirka iyo baatinka aahir waa baar aha baatinaha sil maleahaya ma aha ee daahirka xagee waay intee waay sildiga daahirka intee waay baabilkiisa intee waay daahir waxaa la ihaahaa ka magdeehaya meehaas lakulma waa la ihaahaa daahir waa ka magadka maxay qabato a daahir la ihaaha waxa yani oo alfu dabqi ee gaarka carabkii asaw geedka la ihaaha muslimka waaa sarmaan asal bu miraha iyo yani shabigii iyo ismuudigii iyo geedii kale oo wax looga beehaaye minhay jaaran alhira aahir si loo maleehaayo ma ahe aahir wa baadina intee waxaa loo maleehaya ma hibir kale ay bakaarkan ayaa laga fiiqi oo qurunka lahaa fudulaadka laga zuuliye maaha baadin ma kaas sida malahaya maaha si dadka malahaya meesha oo kunta laheed daahir ay ka dhigaan may yani oo oo magaciisa may hilibka oo fuulina baadinay ka dhigaan bad macal shacr iyo maxallahmi de lamadooda daahir loo wahay maxaa yeelay aalkadabiga waa gaasi waa socdamaadi baadin waxaa loo wadaa marki baadin asheekha ashiri waxaas ula jeedaa faqad duhra lahiri jawaaب ibcin waa baxdo tabilaaw marka waxaa la yihaahaa lamadaa waxay udhexeeya oo aalatu dabqi ay gaari waakan inta tinkii waa la maqdeeyey daawdii hayaalihii medadka ahaa almari meel hilibka oo laga gooyo aska xasinka lahaay xasinka laga fiixin iskuguyo waa idan daahir le waay lamada dhinac ba daahir waay waxaa looma leehaayo kaas asixadiiska laga fiiqaynaa baabin yahay fitinka laheedna inaa daahir yahay baab daahir yahay ma aha sa daahir waayo lama labisla daahir waayo kanla daahir waayo kanla daahir waayo intee waaya baabinka baabinka oo sheekha waxaa waaye lamadaa waxayn ahayn oo magada aan gaarin maxaa yeele inta ulaxeesa magad ma gaarayso maqaarkii waasan waa intaan gudigiisii waa magada aan gaarin taasa bahda wakadaa baadimu mani dhacda hadii oo istaag isku jiro soo fiiriya insha allah waa fiiriya faqabahoora macnaha baabuga waxa waaye waa daahirnahaay maxaa yeelay nasisulcin horta waa baxay yani xukmu bikuligsaas khaati hadda maqaarkii waxaan ogaanay hadda maqaarkii mar hadii la maqdeeyo waxaad naqday xumuqun mutanigis aad siyaashay wax nijaasay waxoogii siyaashay nasisulcinima waa ka baxay waa ka baxay maxaa yel mageda aa bedshi ayaa bedeshay aluu bedelay xukm nijaasa waa dhamaati warkeed waa magdoobi waa daahirooy faqad dahura xadiiska nabiga waay maxaa hadda macnaha xugmi kala jeed qaatay marka waxaan soo ogaanay nijaasa waxa la yihaaha soo ogaan waxyaalaha oo magaciisa doomin oo inqilaab gadoomis gadoomis lagu yani waa ogaanay laakin xayawaan naqda waktigii xayawaankii kasoo baxo wati kaalima waktigii mahaarka wii kasoo baxo xayawaan waktigii meel iska aalnaay aad sirxi ka dhashi sirxi aa ka dhashi sirxigii waa socday adoo dibkeeda soo koray ijaasa miya maya wuxuu nool ad iska koro walagaa ad kujoogta lagaa ad kortaa ad koro manijaasihaayo hadii biyo ka dhaco manijaasihaayo hadii aana ad ka dhaco hadii meel soo baxo manijaasihaayo intaan kulmi saiy waay nolollalahaya bakti nololala kala lahaa maasaara xayawaan maxaa yeelay <clears throat> meed aska dhasha usiga ama xayawaan maxaas ahay alxayawaanu kulluhu daahirun asra qaacidadii alxayawaanu kulluhu daahirun amaa waxay xayawaan oo meyd xagiisi kasoo dhasha xayawaan ahaay sirxigii waxay alabtamana ka dhashaay baktiga markiis asbaaho taasi xaaligaasa ma aha midi dukahay hadis ihimaado oo korka iskoro midi manigaasii haayo bigi yaraay hadis ku dhaco manigaasii haayo hadis ku dhaco yani caamii manigaasii haayo intaa kuliga manigaasii haayo maxaa la salaadkii joogsa korkaasi joogsa manigaasii haayo meha ka baxa dalka baxa haddawaade mutamjisaas noqday hmm. mutamajis aas noqday ofiyaa mutamajis noqday wadabci maxa dawaate maxa yiraha maqdayn maxaa la yiraahaa dabci maqdayn waxaa la yiraahaa nazcu suduulihi sheegaasi xashi mii maqaarka laga biciyey xurunkii oo ku helay aylubuub ahaay oo tiiftiif ahaay margi margi ahaay ashiashin ahaay kaasay siridiisa dadcu fuduulihi huruntiisi siridiisi waaye ashiashinkiis hmm, ah, lasiir mqdoon lera wadabqu maqdoon dadcu fuduulihi gadaa hiraa doogin mayrayn dad oo maqdoonta hiraa jira soomaaliya doogin masrayn jira doogin israaca jira magdoog waaye magdoog waxaa la yidhaahaa nadcu fuduli fuduli jildi makaarkaas yani kasho kashinkiisii iyo qurun qurunkiisii oo la siiba la yidhaahaa waay hilib mea lalahay low laafa uri lahay la siiba la yidhaha bixiriifun shay carabka kuwa la siibo bixiriifin bishayin min kulli shay xiriifun carabka guwaaya kad lootiibo maxaa kadka carabkoo goyaa waxaa lagu siibi yani waxaa lagu siibi casas geedka layaraa yaway aa layaraa umaka soomaaligaani iyo cumaanka kuruskiisii waxyaabaha oo wax magdooda ku jiraan asalka geedka layaraa oo magaciisii soomaalida <clears throat> ay oo irdaha iyo geeda ay mariyaan waxyaabahaas asalkeed layaraa manu qolofkiisa gaduud ay sahadiyo karkariyo kaasay taasaa la yidhaha qarab ay ay jira carabta waxyaabahaas kaasaa xiriif ah, la yidhaha waxyaabahii miti baa le laa shamsin qor hadii niisiyo maya wa turaabin xar may madhaahirnaqahaayo dabqi mala yidhaaho wadabqu nascu fuduulihi waayo bixiriifi niisiyo laa shamsin orac lagasiinin wa turaabin cada lagasiinin <coughs> inta waay nascu <coughs> fuduulihi marki kaas uu siiyay timbarta xaarkeedi waxyaaba nijaasa jira oo oo maqdaynta la geliyo kaas walaa yajibu mawaajibo almaau biyo mawaajibo biasnaai fi asnaai dabki maqdaynta marka la dhexdeedii maqdaynta dhexdeedii biyo mawaajibo biyo in lagu daro ama la keensado lagu shubo mad lagu dardaro mawaajibaayo marki lamagdiyo bacdigii biyo lagu shubo mawaajibaayo ilaصx manaaqawa maxaa yeelay waxaa la qalidaa macna alixaalati koorintii macnaheeda la qalidaa izaala maaha majoog maal biyo waa buziil waayo xasuuliy waayo kana waxaa waaya doorin wax dooriya taqliban yani galibid bimacna alixaalati doorinta macnaheeda la qalidaa iyo xadiiskii daraadiisi waayo idaa dubiya ihaabu qaar hadii labahadeeye faqad dahura waa daahir ahaaday macnada xaala waaya aala doorigaas daahir ahaa faqad dahura macnaheedi doorigaas daahir ahaada waaya maxaa yeele waxaas bixiyi kana nijaasalcaynsi waa bixiyi ogulmutaladiisa bis ahaay as galaa oo magbuukii la magdeeyey kasoo binyaay maradi maradaasa oo majusa nijaasooyey maba نijaasoye kala wlmagbu yasir wuxuu ahaada almagbu kii la magdeeye amase kii magdeeye may katoobin maraxsasoo ahaa maradaas oo najiska nijaasooday mara oo mutanajis aan ahaa hisaa maxaa yeelay daawayaala halu daraayo geed halu subihe maydka wax nijaasaa ku jiraa shimbir xaarkeedii malaha waxyaala loda xaarkeedii waxyaaba kaleeto xaarkoodii aluu daraa al daraa maxaa yeelay waaa marka hadii dhamadooyi makaarti <coughs> asdoorsoomi maxay uri lahaa aska heri as dhamaaday oo la dooriyey waxaad lasoo naqahaa askoo lasoo naqahaa kasoo binajisa mara nijaasoodii camal ay naqiyeysaa mara nijaasoodi camal naqiyeysaa mara nijaasoodna maxaa tahay markii b yani oo waxaas ay dhamaadaan ay ingayaan mar hadii nijaas maxaa ahay waa la dhakey nijaas waa laga dhakey basna markaa kabacdi waa la dhakaa maakin markii la magdeehayo biyo loo soo ma maa mawaajiaayo ilaa markii la magdeeyo oo ingag oo maqaarka yani magada ay qabato oo arki salyaal xabaadiya soo magdeeyo qorax hadii nijaas baldii camal le waayo marka nijaaso iskeelelay hadi mara nijaaso waa dhaqaay idan hadii nijaaso waa dhaqaa hadda waxaan galeynaa famaa najasa bimulaaqaati shayin min kalbin oo gusira sabcan ixdaahuna bituraabin macnaha waxa waaye hadda aan galeynaa insha allahu tacaala najaasaadki waa saddexa muwallada iyo mukafafa insha allah ayaan geli doonaa mqldadii i hadal bilaabaayo waaye maama jirta manaha bml yani almau kasooda ma jirto mar badi shay lamawdeey mara nijaasoodi mara nijaasood iyadana waa baxa bayadkaas kaantoonaysaa nijaastii ku jirta yani kaantoonaysaa malee macnaha mayda makaasa heesa madi nijaasa ay kudhac jirto wax loo magdeehay waa la dhahaa aysan waa laga dhahaa maradi nijaasoodi oo nijaasa laga dhahaa camal بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر وتعسر واعن يا كريم hadda intii hore dhan waxaa kasoo baxnay wixii la magdeeyey iyo si loo dhahiraayey iyo yani idaafiyaaye badbuuhi sila magtay inaa marada camal asnaqahaaye oo nijaasooday oo magaciisii la dhakaaye hadda waxaan galiy nijaas nijaasadii qeyb yaalkeedii aan galay nijaasyaalka waxay uqeybsantaa saddex walxaanood ay uqeybsantaa maaha ama mukafafa ama mutawasiba imaam nawaawi radia allahu tacaala canhu allahu waxaa hadda meeha asku bilaaway asku sheegay yani nijaasadi waaas cusay tafsiirtaan asku cusay tafsiirtaan muqalada mukafafa muwasida taasasku xijiyey waasku bilaaway kii oo bilaaway ahayd asku bilaaway muqaladii waxaa tiri wamaa sheegii ma jirto nijaaso wey bimulaaqati shay min kalbin ay xagiisi ahaaday min kalbin ay xagiisi ahaaday gusila waa la dhaqaa huwa shaygaasay tabcan todoba gooraa la dhaqaa gusila huwa tabcan todoba gooraa la dhaqaa todoba goor yaa la dhaqaa mascuubat waxaa lahasadooda mascuubat waxaa laga saaxiyaa ixdaahuna midoodii ixdaahuna midoodii mascuubat waxaa laga saaxibiyaa bituraabin calo aa laga saaxibiyaa aludalaalo wamaa shayga najisu nijaaseeyey bimulaaqaati shayi shay la kulankiisu nijaaseeyey siyaasi min kalbin i xaqiisi ahaaday ugusiga waa lahaa huwa siga sabcan todoba goor al lahaa idaahuna midoodii masxuubatan macnaa waxaa lala saaxibiyaa masxuubatan waxaa lala saaxibiyaa bitwaabin calo aa lala saaxibiyaa caloaasoo duhuurin oo daahir ah oo maxalimijaasa camileyso macnaha sheega oo jaamidka ahaay u ijibnaay oo yani oo ciila kulinkiisa nijaasooway walow meeshii la qaniini oo ugaarta laga qaniini haba ahaado oo ugaarta laga qani walow macdan walow macdan micihii ugaarta laga qaniini haba ahaado ama weelkiisi oo ku nijaasooway kaas oo nijaasooway daruurkii a ahaado maxaa yeelay ama boolkiisi ahaada eeya amase odaanyaalkiisi oo kale oo yani kaadida iyo dheerarka aan ahayn ahaade ahaadee mhm. ajaa jaafada ahayd yani waxyaalahiisi oo ingegnaay haddii shay amase waxyaalahaisi ingegnaay haddii shay qoya ay la kulmaan ay la kulmaan usila waxaa laqaa sabcan todoba gooraa laqaa todoba gooraa laqaa ixdaahuna yani midoodii todobadaa midoodii mascuubatun waxaa lala saaxibiyaa bituraabin caro aa lala saaxibiyaa macnaa caro alwadaraa turaabin oo daahir alwadaraa yani qadar hadura inuu ahaado eegii meehi asjaaro dhareerkiisi macnaha waxa waaye dhareerkiisa ku gaaray ama su ku gaaray dhareerka yani ashrafu shayaalkiisi ku ashraf badnaayo waayo kiisi sharaf qoyaanyaalkiis ku sharaf badnaayo hadiis najaasahay waxay kalanaba kasii oolo wabulu qaadiga ida najaasa bahe ama se qoyaanyaalkiisi kaleete ilintiisii waxyaaba korkiiskusoo yani kahimid ama se meeshiis waxaa la kulantay meel qoyan ay la kulantay oo diin leh kaasay see loo dhaqaa sidau akalahan la sheegay sheekh cashe waxaa loo dhaqaa saboo goonlaha biya loo dhaqaa ixdaahuna tadada midkooda wisil ah walaa huwa shaygaas sabcan tadadoodaa la dhaqaa ixdaahuna midoodii waxaa loo dhaqaa yani bituraab maskuubatin waxaa lala xidahuna midoogey mascuubatun waxaa lala saaxibiyaa bituraabin caro saaxibiyaa caro saaxibiyaa macnaa caro oo maxallo nijaasaha caro daahir ah oo maxallo nijaasaha dhan ku dhamaaheeso oo camimayso yaabo yaniqada oo biigi caradaa lagu dari boorka yeeleyso waasidadiisii maxalka dhamaantiisi gaarayso maxaa yeele caradaa biyo lagu daraa waay intii maxalka lagu saari ama bacdigiisi ama konfiisii gusli fasaadkas isleehay waaye yumzaju waxaa lagu daraa aluu dheha xidaahuna midoodii bituraabin aludiha maa bituraabi tayamumin manaa cara daahir ah caro tayamum tayamumka caradiisi alu dhehaa yamsaju waxaa lagu dhehaa cidaahuna midoodii bituraabi tayamumin gebagabadii carodeedaa lagu daraa macnaa caro daahir ah misaalka waxa waaye waxaad waxaan sheegin maaha sifadii oo ega nijaasadii nay gaaro dhareerkiisii ama kaasdiisii ama nay qoynaa saabtay